bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اشhrx lii sadrii وysir lii أmrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الmuصنif raximah اllah fasl hada fasil alsmu ismiga aladi ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomayn ma ismi weeyi ismigaasoo kainaani ay ahaadeen fiihi ay fi lsmi ismiga dhexdiisa cilataani laba cilo cilataankaasoo min cilalin cilooyin ka mid ah cilooyinkaasoo tiscin sagaala ow fiihi ow kaa'inatun ay ahaatay fiihi dhexdiisa cilatun cilo ay ahaatay ciladaasoo waaxidatun keliya ciladaasoo taquumu istaagi ay hiya ciladu maqaama alcilatayni laba cilo meeshood istaagi waalcilalu cilooyinka cilooyinka a tiscu sagaalka ahi hiya cilooyinkaasi sagaalka ahi aljamcu jamac weeyi wwasn ficli wasnu ficil weeyi wlcadlu cadli weeyi wtaniiu taniis weeyi wtacriifu ay wlcalamiyatu calamiye weeyi wtarkiibu tarkiib weeyi wlalifu alif weeyi wnuunu iyo nuun alifta iyo nuuntoo azaa'idatani zaa'idatana wlcujmatu cajaminimo weeyi wsifatu sifo weeyi yajmacu waxa kulmin ha cilalkaa yajmacu waxa kulmin haa cilalkaa qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisa ayaa kulmin uu yidhi ijmac wasin caadila anis bimacrifatin rakib wasid cujmatan falwasfu qad ka mulaa waxaa ka horeeyey mawaanicu sarfi tiscun in narata biha cawna litaabluga fi icraabika almala ijmac waziin caadilan aniis bimacrifatin rakib waziid cujmatan falwasfu qaad kamula wuxuu yidhi ijmac kulmi oo ururi buu yidhi wazin miisaan oo kafada saar buu yidhi caadilan xaala tahay mid cadaalo samaynaya anis dhadige buu yidhi bimacrifatin ay maca calamiyatin calamiye miceed adigoo garanaya dhadige buu yidhi rakib tarkiibi oo isa saar buu yidhi wazid waxaad ziyaadisaa bu ihi cujmatan cajaminimana ziyaadi bu yihi falwaصfu waصfi qad ka mula waa dhammaystirmay bu yihi ama falwaصfu waصfi qad ka mula waa dhammaystirmay bihi ay bisababihi waصfiga sababkii cadduhaa ay cadulcilali cilooyinkii tiradooda ayaa ku dhammaystirantay oo waa kii ugu dambeeya sagaalka ah faljamcu jamci sharduhu ay sharduljamci jamca shardigiisu an yakuuna ay kownuhu ahaantiisa weeyi calaa siiqati muntaha ljumuuci jumuucdu meesha ay ku dhammaadaan siiqadeeda ahaanshaha uu ahaaday weeye wa siiqada muntaha ljumuucu siiqatu mafaacila siiqada mafaacilaa ah wey waa wasanka mafaacilaa wadalika naxwu masaajida waa masaajid wa daraahime iyo daraahim wa hanaahime iyo haniimooyin aw mafaacila aw siiqatu mafaacila ama wasanka mafaacilaa ah weeye wadalika tusaale naxwu masaabiixa waa masaabiix waa faynuusyo wa maxaariba iyo maxaarib wdananiira iyo dananiir wa haadihi tan alcilatu cilada ahi hiya iyadu alcilatu weeyi ciladaasoo aluula ugu horaysa oo min alcilatayni labadii cilo ka mida allatayni labadaasoo kullu waaxidatin ay kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa ay min alcilatayni labada cilo ka mid ihi tamnacu ay mancini ay hiya ciladu asarfa sarfiga ay mancin waxdaha ay munfaridatan xaalay tahay kelideed oo wataquumu ay istaagi ay hiya ciladu maqaama alcilatayni laba cilo meeshooda ay istaagi wa amaa wasnu lficli wasnu lficil falmuraadu ujeedada bihi ay biwasni lficli wasnuficil looga jeedaa an yakuuna waa inuu yahay alsmu ismigu calaa wasnin ay kaainan mid ku tursugan kaainan mid ku sugan calaa wasnin wasan dushii wasankaasoo khaasin gaar ku ah bilficli ficil gaar ku ah wadalika tusaale ka shamara shamara iyo wixii lamid aweeyane multabisan xaalo u ahaaday shamari mid ku dheehan btshdid lmimi miimka shaditaankiisa waduriba wakaduriba duriba oo kale weeyi multabisan xaalu ahaaday mid ku dheehan bilbinaai u binayn lilmafcuuli mafcuul loo binayo wandalaqa wakandalaqa indalaqa oo kale weeyi iyo wanaxwihi indalaqa wixii lamid a oo min alafcaali afcaal ah afcaashaasoo almaadiyati maadiya afcaashaasoo almabdu'ati lagu bilaabay bihamzati lwasli hamzati lwasli lagu ficil soo qadara waxaa tidhahdaa yakunu dalika madkuurkaasi waa ahaanaya oo maalayansarif u noqonaya idaa sumiya marka lagu magacaabo bishayin shay oo min dalika madkuuraadan kamida ah marka lagu magacaabo ee magac looga dhigo ayuu maalayansarif noqonaya aw yakuna aw an yakuna ama waa aw yakuna ama waa inuu ahaado fii awalihi ay fii awali wasni lficli wasnulficilka awalkiisa waa inay ahaato ziyaadatun ziyaado waa inay ahaato ziyaadadaasoo ka ziyaadati lficli ficilka ziyaadadiisa oo kalea walxaal bay awalka wasnu ficilka ziyaado ay ahaatay huwa ismigu mushaarikun uu yahay mid la wadaaga lilficli ficilka mid la wadaaga uu yahay fii wasnihi ay fii wasni lficli ficilka wasankiisa wadalika tusaale ka axmeda oo kale weeyi waa nin magicii wayaziida oo kale weeyi waa nin magicii wa taqliba oo kale weeyi waa qabiilo magaceed wa narjisa oo kale weeyi waa geed nabaata ah waa yahay sheekhu raxima allahu tacala halkan wuxuu ka guda galay ismigii maalayansarifki ismiga maalayansarifu dhinac marka laga eego dhinac marka laga eegana waa basiid keliya wuxuu u bahan yahay in la xifdiyo inta halkaa inoogu qoran unba ilaa alifyaku daba soconaysa wax kaloo dheer ma jiro waa haddee waxyaalaha ayga halkaan ku sheeg wax yaroo shuruudo lagu soo gorgordhiyo inta halkan ku qoran ba ilaa alifyi kugu daba soconaysa marka maxaa muhiim ah wuxuu u baahan yahay inu maskaxda la soo jeediyo caawa yaana foofin insha allah in maskaxda la soo jeediyo unbuu u baahan yahay marka ugu horeysa tariifkiisaan sheegayna marka ugu horeysa tacriifkiisaan sheegana tacriifkiisa inta aynaan tilmaamin horta waxaynu ogaanaynaa marka ugu horaysa ana alasla fi lismi an yakuna mucraban munsarifa asal maxaa u ah ismiga inuu yahay mucrab munsarif ah hawshaasi waxa ka saari kara inuu shabaho xaraf ama uu shabaho ficil saxiix wala lah ismiga maxaa asal waa baan idin idhi an yakuna mucraban munsarifan inuu noqdo mucrab munsarifa asalkaasi uu leeyahay hawsha caynkaasi aynu tilmaanay ee ah mucrabnimo iyo munsarifnimo waxaa ka saari karta inuu shabaho xaraf ama uu shabaho ficil fain shaabaha alxarfa bunya haddii xarafku shabaho maxaa la samayn waan soo baranay de culimo haddii xarafku shabaho la samayn waa la binayn in shaabaha alficla ficil haddii uu shabahana munica min asarfi de sarfi baa loo diidi waayo ficil lama tanwiiniye kasrana laguma jiro labada arrimooda ficilka mamnuuca ka ahaa ayaa isagana mamnuuc ka noqonay mayna basidayn maxaan idin idhi ismigu wuxuu asal u leeyahay inuu mucrab munsarifa noqdo mucrab munsarifnimadaa waxaa ka saaraysa inuu xaraf shabaho ama ficil shabaho xaraf hadduu shabaho mebni buu noqon imise dhinac buu ka shabihi jiray ima bilwadci min xayu lwadci inuu ka shabaho min xayu lmacnaa inuu ka shabaho min xayu liftiqaar inuu ka shabaho min xayu alisticmaal ama awiniyaaba inuu ka shabaho soo afar mahayn mid shanaad baa la keenaa min xayu ljumuud inuu ka shabaho alifyaan ku arki doonaa shantaa dhinac hadduu ka shabaho mebni buu noqday hadduu ka shabihi waayo mutamakin baa maxaa la dhahdaa mutamakin baa ama mucrab baa la dhahdaa ficilna waa inaanu shabihin laakiin ficil uu ekaado waxa loo diidaya wixii ficilka loo diidi jiraa loo diidaya ficil lama tanwiiniyo waynu naqaana tanwiinta yaa iskale ismi ficilda markaa lama tanwiiniya soo maadaama ficiluu shabahay ficilka wixii loo diidayo tanwiina loo diidaya kasre yaa gaar ismi soma kasradii uu yeelan jiray maadaama ficil mushabaila ficil lama kasriye waa loo diidaya markaa muxuu noqonayaa mutamakin hayru amkanaa noqonaya haddii laakiin ficil aanu shabihin muxuu noqonaya mutamakin amkanuu noqonaya waka mutamakin amkanaa la dha mutamakin amkana ama mutamakin munsarifa taa doontid badhe waa yahay xarafka waynu garanay oo waxa wey dhinacyadaa shanta ayaa u ka shabaha ficilka ka warrama adaba kitaabkiinu nagu idin qorayahay ficilka siduu u shabihi karaa ficilka wuxuu u shabahayaa ficilka waxaa ku jira laba cilo laba cilo oo farciyatayna ficilka ku jira labada cilo farciyataynkii waxa ay yihiin ishtiqaaquhu min almasdari waxtiyaajuhu ila alfaacili labada cilo ayaa ismiga ficilka ku jira ishtiqaaquhu min almasderi kasoo dhambalashada laga soo dhambashay ee laga soo qaatay xuruufta ficilka masderka laga soo qaatay saxiix walala taasi waa cilo waana cilo faraca aye waxayna u noqonaysaa waa cila lafdiya waayo markaynu haddan idhaahno daraba baraba waxa laga soo qaatay mina darbi baa laga soo qaatay mina darbi baa laga soo qaatay mushtaq iyo mushtaqu minhu waa meesha yaalla mid la soo qaatay iyo mid laga soo qaataa meesha yaalla ka la soo qaatay iyo ka laga soo qaatay kee asla ka la soo qaatay waa farac ka laga soo qaatayna waa asal marka aag ficilkii waa la soo qaatay maxaana laga soo qaatay ismi baa laga soo qaatay ishtiqaaquhu min almasder waa cinda albasriyiine wlmasderu aslun wa ayu aslin wa minhu yasaaxu ishtiqaaqu lficli xariiri baan ku gaari doonaa insha alla mulxaan ugu tegi doonaaye maadaama oo mushtaqu noqday almushtaqu farcun can lmushtaqi minhu wuxuu farax ka noqonayaa mushtaqu minhuga ayuu farax ka yahay mushtaqu minhuga ayuu farax mayna basidayn marka cilladaas waa cilla lafdiya oo ficilkii ku sugan cilla macnawiya cillo la ydhaabaa ku suganoo cilladaasina waa maxay waa alifaada markuu ficilku wax faa'iideynaya muxuu u baahda dee ismigu ubahan yahay ficilkii faacil bu ubahan yahay amana faacil bu ubahan yahay dee soo ma waxaan u bahda muna ismi ahayn haye muxtaaj iyo meesha muxtaaju ilayhi baa yaala ya muxtaaj waa kii baahanayay muxtaaju ilayhina waa kii loo baahanayay kee farca ka baahanaya waa farac ka loo baahanayaana waa asl soo ma mayna saainde walmuxtaaju farcun can ilmuxtaaji ilayhi ka baahanayo oo ficlihi wuxuu farax ka yahay inuu nidhi maxay muxtaaju ilayga loo baahanayo ismiga mayna meesha laba cilli ogni mamo laba cilla yaala haddaba ismigii haddee labadaa cilla isna laga helo oo farciyatayna ficil buu shabahay maadaama oo ficlu shabahayna maalaa yansarifuu noqonaya yo tanwiinna waa loo diidi kasra in lagu jarana waa loo diidayaa masl fahna inta waynu isla fahnayla ta hadaba tacriifkiisii qabso kitaabkuna wuu idin qorayaa bay la tahay waa intan inoo qoran unbade wax kalaba maaha wuu idin qorayaa ma ayaana idin odhan waa inta halkan kuugu qoranba waa kullu ismin ismi kasta oo ashbaha alficla ficilka shabahay fii wujuudi cilatayni laba cillo helitaankood buu ka shabahay cilataynkaasoo farciyatayni farciyatayna cilataynkaasoo min cilalin cilooyin ka mida cilooyinkaasoo tiscin sagaala ixdaahumaa labada cillo midkood tarjicu ila lafdi lafdigay u noqotaa walukhraata kalena tarjicu ila lmacna macnaha ayay u noqota oo waaxidatin ama hal cilaa laga helay waaxidadaasoo taquumu istaagaysa maqaamahumaa ay maqaama alcilatayni labada cillo meeshooda waka muxuu ku yidhi waa ismi kasta oo shabahay ficil kana shabahay in la helay laba cilo oo farciyatayna midi ay u noqonayso xagga lafdiga midina ay u noqonayso xagga macnaha mayna intaaba markaa ficilka labada cili ugu jiraanna waynu tilmaana ismigana waa kuwan cilalkiibu adaba inoo tirinaya maxaynu fahnay tariifkiisi waynu fahnay sooma tariifkiisi waynu fahnay xukunkiisu markaa waa maxay xukunkiisu horead soo barateen xukunkiisu waa maxay yurfacu bidama wa yunsabu bilfatxa wa maa lam yuaf aw lam yakun maqrunan bialman intaasun ahaan jiri xukunkiisu intaasu bu ahaan jiray cilooyinka sagaalkaaba wuu noo tiriyo wuxuu guri waa jamac iyo wasnu ficil iyo cadli iyo taniif iyo tacriif iyo tarkiib siyaadatu alif wa nuun ujma iyo sifo sagaalka muna kuu sheegin sagaalkaa wey sagaalkaas baad xifdiyasa sheekh kitaabkii hore camridiga maxaynu odhan jirnay waxaynu odhan jirnay labaa loo qaymin jiray maa yastaqilu bimanci sarfi iyo maa laa yastaqilu bimanci sarfi maynan saa odhan jirin wax sarfiga inuu diido la istiqlaala iyo wax sarfiga inuu diido aan la istiqlaalin waxa sarfiga inuu diido la istiqlaala ee la madax banaanaada waa laba waa siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu ataniif sawaaun kaanat mamduudatan aw maqsuuratan iminka laylaa iyo waxa weeyaan salmaa iyo dunyaa iyo xublaa iyo dee waa maqsuura zakariyaa iyo saxraa iyona waa maxay dee waa mamduuda waayahay maa laa yastaqilu bimanci sarfina muxuu ahaa toddobada soo iyo talabaad ee taniidka ah, ah. waayo taniidka laba loo kala qaada taniiun bilif iyo taniiun biayri li sooma taniiu biayri li u inoo keeni doona isaga laftiisu kaa laftiisaynu haddana sii qaymin jirnay maxaynuu qaymin jirnay laba ah, maa ymnacu sarfa maca alwaصfi iyo maa ymnacu sarfa maca alcaalamiya maynantaasna hesha maa ymnacu sarfa maca alwaصfi inuso ah saddex ma ymnacu sarfa maca alcaalamiyin aymisu ahaa lix bu ahaa sooma mayna intaasun ayn waa intaasun de intaasaba faahfaahsana wu inoo keeni doonaa insha allah haddaba u fiirsada jamac baa u horeeya oo wuxuu ku yidhi ismiga laayansarifkii waa waxa laga helay laba cilo labada cilona waxay kamid yihiin sagaal cilo ama waxaa laga helay hal cilo oo istaagi karta laba cilo meeshood muxuu uga jeedaa laa yansarif muxuu uga jeedaa alismu ladi laa yansarif muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa anahu laa yunawanu tanwiina sarfi tanwiintii tanwiinu sarfiga loodhan jiray ama tanwiinu tamkiinka aynuu naqaanay ama tanwiinu amkaniya aynuu naqaanay hee la tanwiinin maayo kasrana lagu jeri maayo intaasuu uga jeeda haddaba cilooyinka faraca ah ee ismiga ku jira ee lafdiga u noqda waa toddoba toddobadaba waan kuu sheegaya dhegeyso cilooyinka faraca ah ee ismiga ku jira ee lafdiga u noqdaa waa toddoba toddobadii ta ugu horaysa aljamcu weeyi sheekuba aljamcu buu kuha soo ma aragtid jamcu hadda waxaa ku farax ka yahay wa huwa farcun can ilwaaxidi jamcu wuxuu farax ka yahay waaxidka ayuu farax ka yahay waaxid waaxid loo geeya jamc noqdade marka jamac iyo waaxid midkaa asala dee waaxidkaa asala jamcuna waa maxay waa farac muna farac markaa ciladaas mina faracayn waa farac xaggii lafdigeyna u noqotay weliba waa yahay ka labaad wuxuu ku yidhi waa wasnu ficil wasnu ficilku farcun can wasnil ismi wasankii ismiga ayuu farac ka yahay nooc kasta waa inuu gaar ku noqdo ama waxa weeyaan u ku gaaroobo wasankii isaga u gaarka ahaa waa inuu ku yimaado wasankii isaga u gaarka ahaa ah, ficilku wasan gaar u leeyahy ismiguna wasan gaar u leeyahy haddaba ismigu hadii uu ku yimaado wasankii uu ficilku lahaa maxaa la odhanayaa wasnu ficil baa la odhanaya wasankaasi ficilkee uu ku yimidayna farcun can wasnil ismi buu farac ka yahay waayo kiisii kuma iman hadda kii ficilkuu ku yimiday saxiix wala la kaasna waa farco waynu garanay ta saddexaad waa cadli waynu waxaano dhan waynoo tacriifin doonaa cadli isaga inoo keeni doona isaga iyo qaybihiisaba cadligu farcun can ilmacduuli canhu ka macduulu canhugaa ee laga keenay ilaa cadli waa soo qaadashi soo ma shay baa shay laga soo lexiyo soo ma tusaale waaxid waaxid uxaadaad iska tiri waaxidun waaxidun soo ma mathna halkaa laga keenay inain inain soo ma kee asala inain inain ba asala mathnana waa farac haddaba mathna imika waa cadli baa ku sugan soo ma halkaa laga keenay inain inain soo ma macduulu canhuga inain inaina ayaa asala mathnaadana waa farac marka cadligu muxuu farac ka yahay macduulu canhuga laga keenay buu farac ka yahay soo si fiican uma taniif baa noo yimid taniifku yuu farax ka yahay farcun can tarkiir labku farax ka yahay labka ayuu farax tusaale qaa'imun waa ninka soo maa gabadhii haddaad doonaysidna qaa'imatun baad odhanaysaa laakiin maxaa horeeya qaa'imun oo nina kolkaada shid weeyaan gabadhiina keen qaa'imatun ta u raaci de dhinac kale haddaad u dhigtid umuna xawaayaa laga abuuray maalin lab ayna ka soo jeedin dumarka saasay noqonaysaa marka markaa farcun can tarkiir buu noqonaya ta shanaad waa tarkiibka kitaabku idin qoraya ah kitaabku idin qoraya tarkiibku waa maxay farcun can lifraad ya tacriifka ka horeya miya waaya tacriifka ka horeeya tacriifku wuxuu farax ka yahay tankiirka de tacriifku yuu farax ka yahay tankiirku ka yahay markaa tacriifka calamiyu uga jeedaayo fahma tacriifka calam buu uga jeedaa markaa tacriifku yuu farax ka yahay cani tankiir buu farax ka yahay de nakiranimo ilmuhu markuu dhasho maxaa la rabaa habeenka markuu dhashay de wulida waladun baa la ohanaya ilmaa la dhalay berito marka maalme kadib maxamed ame loo bixiyo maxaa la odhanayaa dee caalam buu noqday tusaale rajulun baynu nidhahnaa rajul wa waa nakiro markaynu macrifo doonana maxaynu odhanaa arajul arajul saxiix walala mayna basidayn waka marka nakiranimada ayaa asala macrifaduna waa farac maxaa ku xiga tarkiibka hadda inoogu xiga soo maa tarkiibku farcun can ilifraad tarkiibku waa laba shay la isku geeyo labada shay tarkiibku wuxuu farax ka yahay ifraad de horta waa in mufrad la helo haddee mufrad ba aanu jirin maxaa la sasaari kara waxba la isma saari karo tusaale baclabaka imika waa murakab soo maa waa in la helo baclun iyo baka laba mufrad bay kalan isku gaada waa is tarkiib imika baclabaka markaa tarkiibkan halkuu farax ka yahay anifraad ka tasha waa lagu baraya il iminka maskaxdan yarka hore dha la doonaya xaggay farax ka yihin baa lagu baraya kutubtii hore waa lagu duuduubay ziyaadatu alif oo nun baa ku yimid yay farax ka yihiin maziidu caleyhi kay farax ka yihiin ya waa farac yay farac ka yihiin maziidu calayga kitaabka idin qoraye ka lagu dul siyaadiyey bay farac ka yihin ila iyagu waa ziyaade ka maziidu lagu kordhiyey bay farac ka maxaa lagu kordhiyey salmaan maxaa lagu kordhiyey oo muxuuha markii hore cusmun bu ah ba iska kadibna maxaa la sameeyey alif iyo nuun baa lagu kordhiye salmaan iyo cuhmaan baa la yidhi ba waaya markaa maxay farac ka yihiin maziidu calayhiga lagu kordhiyey labadooda ee lagu ziyaadiyey ayay farac ka yihiin ujmadii baa timid ujmadiy ara ka tahay dee arabiyada ara ka tahay cinda ah, alcarab marka la joogo waxaynu ku hadlayna iminka waaf arabi soo ma ya dee luqo kasta waxa u asala inaan luqo kale la tadaakulin o aan la gelin maadaama carab aynu ku ah, arabi aynu ku hadlayno dee ah, luqo kale inay timaado maaha marka waxay farax ka tahay can ilcarabiyati ayay farax ka tahay intiiba maan laydin sheegin ad marka eeg toddobadaa hore maxay noqonayaan waa cila lafdiya toddobada hore ujmada waxaad ka soo bilowdaa jamaca ka soo bilow waxaad ku joojisaa ujmada waa cila lafdiya labada cilo ee dambe ee wasfiga iyo calamnimaduna waa cila macnawiya la dhahda waa cila macnawiya markaa ma isla fahne waynu isla fahnay la tahay haddaba bayd buu kuu keeno baydkaasuu kuugu jamciyey baydkan waxaa iska leh sheekha shaacirka la idhaahdo bahaa udiin moxamed binu ibrahim binu nuxaas alxalabi waxaa la dhalay lix boqol labaatan iyo toddoba markay hijriyadu ahayd wuxuuna dhintay lix boqol sagaashan iyo sideed markaa waxaa ka horreeyey baydka ah mawanicu sarfi tiscun in naraata biha cawnan litabluga fi icraabika almala ijmac wazin caadilan aniis bimacrifatin rakib wazid cujmatan falwasfu qaadka mula mawaanicda sarfigu waa sagaal haddii aad doontid si aad u kaalmaysatid inaad icraabtaada ka gaadhid ididilada iyo amalka wuxuu ku yidhi waa ijmac ijmacda muxuu ga jeedaa jamci buu ga jeeda waa siiqatu muntaha aljumuc wasinta muxuu uga jeedaa wasnu ficil caadilan muxuu uga jeedaa cadligii anista muxuu uga jeedaa ta'niifkii bimacrifatin muxuu uga jeedaa calamkii rakibka muxuu uga jeedaa tarkiibkii wasida muxuu uga jeedaa ziyaadatu alif anun cujmatan muxuu uga jeedaa cajamnimadii falwasna waa wasfigiiba qadka mula waxaad u dabdin kartaa kamula biwasni facula kamela biwasni facila kamala biwasni facala waa muala saii caynteed waa muala ya waa muala intaba taad ku dhawaado cid kugu qabsan mayso kamula kamila kamala taa doontid baa sheekya lagugu qabsan maayo waka qad kamula bu ku yidhi ijmac bu yidhi jamci oo ururi wazin miisaan bu yidhi caadilan xaala tahay miisaan mid cadaalad samaynaya anitda digaa bu yidhi bimacrifatin ay maca caalamiyatin caalamiye maceed rakib istarkib bu yidhi wazid ziyaadi bu yidhi cujmatan cajaminimo falwasfu wasfi qad kamula waa dhamaystirmay ama fal falwasfu wasfi qad kamula waxaa dhamaystirmay bihi ay bisababihi wasfiga sababkii caduhaa ay cadulcilali cilalkan aynu soo tirinay tiradoodii baa ku dhamaystiranto isagaa u dambeeyo oo sagaala mayna basidansha ka soco mid kasta dabuu ku qaadaa dhigaya waxaynu fahnay tacriifkiisii cilooyinkii iyagoo tafsiilsan oo magacaantoodi waynu baranay waxaa kaleynu baranay ficilka cilooyinka ku sugan iyo qaabka ay yihiin waxaynu baranay cilooyinkan sagaalkaa ee meesha noogu qoran mid kasta meesha ay farca ka tahay soo ma mid kasta gaar buu kugu sheegaya adana wuxuu yidhi faljamcu jam shardiga haddaba jamaca loo shardiya waa inuu ya siiqatu muntahaljumuc waa inu yahy siiqatu muntahaljumuc siiqatu muntahaljumuc waa maxay waa meesha jamaca ay ku dhammaadaan meeshay jumuucda ku dhammaata wey oo jumuuc horta jamacani waa maxay waa jamacan ogaada waa jamcu tagsiirun weeyaan jamac kale maaha waa jamcu tagsiir haddaba jumuucda jumuucu tagsiirka waxa banaan in la jamciyo lasii jamciyo haddana banaan saw jamcu jamac maad maqal saasaa banaan tusaale kalbun ka waran waa ay jamciisu muxuu noqonayaa kilaab waa lagu jamcin karaa sii jamci aklub baa lagu jamcin karaa waxaa ugu dambeeya akaaliba akaalib akaalib haddeed gaadhsiisay waa siiqatu mutaaljuma ma mar dambe ma sii jamcin karti waayo jamci baa halkaan ku dhamaaday mar dambe lama sii jamcin karo saxiix wala la mar dambe lama sii jamcin karo tusaale ismun waa magac jamci asmaun sii jamci asaamiya asamiy mar dambe halkaa ma sii dhaafin karti asamiy de yaada sheedan ba laba yadood ba isku sheedanoo asamiya baa eedan mafaaciila weeyaan ida ijtamaca xarfaani mutajaanisani bacda ficli kalima bisharti sukun اlawli wataxaruki thani udgim alawlu fi tani qaacida safiyada ku dhacday asamiya mar dambe ma sii dhaafin karti mafaaciilay gaadhe soo ma aragti markaa siiqatu muntaharjumuc baa la dhahdaa jamcii adoo soo jamciyey kadibna uu kuu gaadhay halkaa siiqatu muntaharjumuc mar dambe ma sii jamcin kartid sheekow waad ka gaabsanaysa waa mafaacile iyo mafaacila waa labada wasan waa siiqada mafaacila iyo siiqada mafaaciile weeyaan hadaba daabit baa jira daabitku waa maxay intaanan carabi kugu sheegin xarafka ugu horeeya waa inuu kor dhigan yahay xarafka ku-xigaa waa inuu kor dhigan yahay xarafka saddexaad waa inuu yahay alif reeban xarafka afraad waa inuu yahay xaraf hoos dhigan xarafka u dambeeya ha ka sheekaynin waayo caamil baa isaga ku tacaluqaya caamilka ka horeeya kolba siduu doon u gelaya hadduu mansuub yahay iyo haduu m dee adaa garanaya sooma markaa ma ka u dambeeya waa maxalul icraabki oo caamilkaa ku camal falaye afarta horena xukmo mafaacila xarafka ugu horeeya waa inuu kordhigan yahay ka ku-xigee labaad waa inuu kordhigan yahay ka saddexaad alif reerban waa inuu yahay ka afraad waa inuu hoos dhigan yahay saxiix walala halkaa maxaan kuu diidaya ama miim ha lagu bilaabo ama yaa miim lagu bilaabay isilaali weliga alaa mafaacilon haddae dul taagnaato masaajido un oo danaaniire iyo hanaaime iyo aad garan weydid de waa khatar maxaan ku yidhi xarafka oraya waa inu kordhiga ma min kordhiga maan ku yidhi ya ma iska ilaali marka markaa masaajida iyo danaanira iyo hanaaima wuxuuba waa isku wada mid xarafka horaya ma kordhigan yahay danaa ka ku xigoo nuunkii ma kordhigan yahay ka saddexaad alif yaben ma yahay ya daraahime baan ujeedaa daraahime ka saddexaad alif yaben ma yahay xarafka afraad ma hoos dhigan yahay wuxuu doona ahaaday ka u dambeeya waxa ku tacalluqaya caamilka isaga u daayo dee haddaba miim unha eegano mafaacilo unha ugu horeeye waxaad samaynaysaa sida xuruufta inay iska waafaqaan shardi maaha laakin waxa shardiya ah, hay-ada iyo zinada inay iska waafaqaan miisaanka inay iska waafaqaan ayaa shardi ah haddaba daabitkiisa qabsa isagoo af carabiya waa kullu jamcin jamc kasta jamcaasoo mukasarin la tagsiiriyey jamcaasoo jaaa u yimiday bacda alifi tagsiri alifta alifu tagsiirka a dabadeed xarfaani laba xaraf baa yimiday saxiix walala xarfaani laba xaraf baa yimide labada xaraf weliba ka soo horeeyahe wuu hoos dhigan yahay wuu hoos dhigan yahay kaasi waa waa mafaa'ila mafaa'ilina waa maxay waa kullu jamcin mukasarin jaa bacda alifi tagsiirihi alaaatu axrufin saddex xaraf aa yimide awsatuhaa saakinun saakinun saddexdaa xarafta alifka ka dambeeya ka dhexda ku jira ayaa reeban masa b xa saddex xaraf masaa maxaa ka dambeeya biixa mayna ama mafaa soo qabso ciila mayna ka dambeyn saddex xaraf baa ka dhexeeya ka dambeeya saddexdaa xarafka dhexda ku jira muna reebanayn waka ha eegan hadaba waxaa odhanun maxay min buu ku bilaamayo mafaacilu ahaaye danaaniira lamida danaaniira ayaa lamida maxaaribaa lamida waka kuwa yoga waad garanaysaa markaa siiqada siiqatu muntaljumuclana waa labada waa siiqatu mafaacila iyo siiqatu mafaacila daabitkoodiina waa lagu sheegay sheekh daabitkoodiina waa lagu sheegay ka soco wuxuu yidhi markaa jamaca shardigiisu waa inuu siiqatu muntaljumuc noqdo siiqada siiqatu muntaljumuc waa maxay waa siiqada mafaacila wasanka mafaacila iyo wasanka mafaacila labada weeyi wuxuu ku yidhi ciladani waa ciladii koowaad ee ugu horeysay ee kamida labada cilo ee mid kasta oo kamid ay mancinayso oo ay la istiqlaalayso sarfiga kelideed inay diido waaniga idin lahaa labaa loo qaybiya maa yastaqilu bimanci sarfi iyo maa laa yastaqilu bimanci sarfi markaa siiqada siiqatulmuntaha aljumuuc sarfiga kelideed bay diidaa cilo kalena uma baahno oo marartu bimasaajida markaad leedahay alba xadfu jari masaajida ismu jruurun bilba wacalaamatu jari alfatxa niyaaba can alkasra lianahu ismun laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha aljumuuc cilo kalena uma baahno saxiix wala la sababtay ugu baahan weydana mar kale la baraajin doona iyada insha allah waa yahay wasnu ficilka ukaalay wasnu ficilkii ukaalay sheekh wasnu ficilka waanigii idin idhi nooc kasta waa inuu ku yimaado wasanka isaga u gaarka wasanka isaga u gaarka markaa eeg ismigii haddii uu ku yimaado wasan ficil u gaar ah maaa maxaa la odhanayaa dee wasnu ficil buu ku yimid maadaama wasnu ficil ku yimid ficil u shabahay waxa u diidayaa cidlo kalaa soo raaci doonte dee calam maca wasnu ficilla la odhan ama wafi maca wasnuficila la odhan saxiix walala saasay noqon doontaa marka wuxuu ku yidhi waa inuu ku yimaado ismigii oo u ahaado wasan gaar ku ah ficilka sarfigaynu ku baran doonaa insha allahu tacaalaye waxaa jira awsaan gaar ku ah ficilka iyo awsaan gaar uu leeyahay ismigu waxyaalaha qaarkoodna way wada yeelan karaan awsaanta gaarka ku ah ficilka waxaa ka mid a ficilka mudacafka ah facala oo mudacafulcayna waxay gaar ku yahay wasankaasi ficil buu gaar ku yahay ficilka he eh? ayuu gaar ku yahay waa yahay isaga oo ficil gaar ku aya ismi lagu magacaabo maxaa la samaynaya marka waxaa la samaynayaa wasnu ficil baa u diidaa la tusaale waa shamara shamara asalkii hore ficil maadigu ahayo mudacafacayno facalo sarta la idhaha wey facalo sarta la idhaha wey ah. facala sarta la idhaahdo wey kadibna waxaa loo bixiyey oo lagu magacaabay faras ulahaan jireen xajaaj ibnu yuusuf ama hayrkiiba saasay leeyihin culimadu maadaama kolkii dambana nin baa loo bixiyey markaa maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa wasankani maadaama oo ficil u gaar ku lahaan jiray kadibna loo adeegsaday ismi waxa u diidaa la maxay calam maca wasnu ficila udiidaa la odhanaya markaa ficilku hadduu yahay facala oo mudacafulcayna wasankaa waxa gaar uleh ismi eh, ficil baa gaar uleh isagoo ficil gaar ulahaa ayaa loo adeegsaday ismi waxaa la odhanaya wasnu ficil baa udiiday wasnu ficil baahe udiidaa loodhan ya muxuu ku yimid de ismigani wasankii ficil buu ku yimid wey macnehu waad fahamtay soo ma waxaa lamida ficilka majhuul loo bineeyo duriba nin baa duriba loo bixiyey ya soo duriba waa la garaacay mahayn nin baa duriba loo bixiyey wasankan yaa gaar u leh ficil baa gaar u leh ismi nin baa lagu magacaabo magac baaba laga dhigay soo ma maxaa la samaynayaa wasnu ficil baa udiidaa la odhanaya waayo wuxuu ku yimiday wasan gaar ku ah ficil inalaqa ficilka hamsatu wasliga lagu bilaabo ficilka hamsatu wasli lagu bilaabo wasanka hamsatu wasliga lagu bilaabo ficil baa gaar iskale inalaqa waa infacala sarfigaan ku arki doonaa sarfiga ayaynu insha allahu tacala ku arki doonaa haye haddaba inalaqaa nin loo bixiyey wasankan ayaa gaar u lahaa dee ficil baa gaar u lahaa soo ma wasnu ficil baa udiidaa la odhanaya maxaa la samaynaya jaa analaqu ra'aytu analaqa marartu ban bise ja anau waa faacilki caadiya ra'aytu anala waa mafcuulki caadiya marartu banala maxaa u diiday cala maca wasnu ficila raabkiisi ku arka shamarna waa lamid unta markuu faacilka yahayna godo labada kalena dee fatxaad garan soo ma ka soco mid kalu ka tegay oo shaarixa idin dhigaye haddee lagu bilaabo ta'da loo yaqaano taamutaawaca ficil baa wasankaana gaar u le taqaatala tasaalaxa ficilkaan ayaa gaarule wasankaan ayaa gaarule nin baa taqaatalo loo bixiyey de wasnuficil buu ku yimid soo maa ya waaa la odhanaya wasnuficil baa udiidaa la odhanayaa intaaso dhan waa kolka cid lagu magacaabo weeyaan waa idaa sumiya bidalika waa ka kul idaa sumiya bishayin min dalika waa ka kuy ama wasnu ficilka awalkiisa waxa taala ziyaado ziyaadadaasoo ziyaadadii ficilka oo kalea wasankana ismiga iyo ficilka ayaa wadala saxiix walala wasankan waxa wada leh ismiga iyo ficilka ayaa wadalo labadiba way ku yimaadaan maxaana lagu bilaabo wasanka u horeeya ziyaadadii xuruufu anaytuba uhoreysa ziyaadadii xuruufu anaytuba uhoreysa hadaba ficilka ayaa mudan ziyaadada taniya ka mudan ismiga limaada ficilka ziyaadadani marka ay gasho macnay ka tusisa xuruufu anaytu marka ficilka galaan maay ka faaideyaan macnay ka faa'ideeyaan laakiin xuruufu anaytu hadday ismi galaan ma macnay ka faa'ideeyaan maya imika aklub baan soo laha aklub hamsaad ku bilowday ma macnay ka faa'idaysay laakin aktubu de waa mudaaricka tabi u leeyahay hamsadaasi takalum bayna tusisay sooma markaa ficilkaaba awla ku ah haddaba wasankaasi waa mushtarak ismi iyo ficil wuu ka dhexeeya waxaana lagu bilaabay axrufu lmudaarica maxaa la odhanaya wasnu ficil bukuud baa lagu odhanaya waa sida axmed waa nin magicii yaziid waa nin magicii taqlib waa qabiilo magaceed nerjis waa geed yaro soo baxoo nabaad oo wuxuu aada dhinka ciniinka ayaa waxa weeyaan loo qoyaa ilaa laba habeen kolka dambe waa nuurade waka markaa narjisina maxaa lagu bilaabay nuur waxaa lagu bilaabay nuun baa lagu bilaabay taqlibna maxaa lagu bilaabay tadi yaziidna maxaa lagu bilaabay yadi baa lagu bilaabay axmedna maxaa lagu bilaabay dehamsa lagu bilaabay xuruufi aliftu mayna ugu horreysa mee way ugu horreysa maxaa la samaynaya marka wasankana waa mushtarak bu noqda sooma xuruufi anituna waa lagu bilaabay marka maxaa la samaynaya wasnu ficil buu ku yimide baa la odhanayaa wasnu ficil ayuu ku yimide baa la odhanaya marka maxaynu qaadanay caawa siiqatu muntahajumuuciyo iyo wasnu ficil baynu qaadanay iyo wasnu ficil ayaanu qaadanay taasaan ku daynana wallahu aclam subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk